alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray baab ku saabsan baabu taxriimi taswiiri alxayawaan yacnii noole sawiraadda la sawiraa inuu xaaraan yahay wax la goglanaya ha lagu sawiro ama dhagax ha lagu sawiro ama mara ha lagu sawiro ama lacag ha lagu sawiro yacni noocu doonaba ha noqdee saas aawadeed maryaha sawirada nool leh wax nool sawirkood leh in la xidho iyo in lagu tukado midnaba ma bannaana shay sawir leh oo wax nool ku sawiran yihiin waa inaan la xidhan xadiiska kun iyo lix boqol iyo saddex iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo siddeed iyo toban wa can abi talxata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal abii talxa wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi laa tadkhulu almalaa'ikatu beytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu ma soo gasho beytan guri ma soo gasho gurigaasoo fiihi kalbun uu gudihiisa ku sugan yahay ey ey uu ku jiro walaa suuratun ama sawir uu ku sugan yahay yacnii wax nool sawirkood uu guriga gudihiisa ku sugan yahay muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa eyga iyo sawirkuba sawirka wax noolba in malaa'igtu inay soo gasho uu diidayaan oo malaa'igta inay soo gelaynin suuradana waxaa loo jeedaa shay nool sawirkood baa loo jeedaa shay nool sawirkii ayaa loo jeedaa eyga waa shay dee nijaasa sidaas aawadeed baan markaa malaa'igtu u soo gelin bacdu ahlicilmi waa camimeen sida daahirka xadiisku yahay culammada qaarna waxay ka soo reebeen eydii la fasaxay in la haysto waynuu tegi doonnaaye kuwaas inay ka hadhayaan oo waxay yidhaahdeen waa eyga haysashadiisu aynay bannaanayn baa looga jeedaa bay yidhaahdeen laakiin kuwa in la haystaa ay bannaan tahay iyagu markaa waa ka hadhayaan marka cillada loo diidaya malaa'igtu inay soo gasho loogu diidayaa ma najaasanimada mise waa xaaraannimada haddii najaasanimada la yidhaha mid walba najaasanimadu waa ku sugantah laakiin haddii layahay xaaraannimada loogu diidayaa mukhaalafo in lagu dhacay oo markaa eh, najaasadii shay kale raacay oo ciyadu cillo mustaqila aynay ahayn dee waxay noqonaysaa in kii la oggolaaday uu ka baxayo waayo cilladii oo buura oo dhammaystiran kuma sugnayn noqonaysaa haddii layahay najaaso iyo waxaa loo wada cillaynayaa haysadkoodu inaanu bannaanayn dee noocii haysadkiisu bannaanaa oo kalba saydin aw kalba zarcin aw yacni markaa kuwii la soo reebay baababkan eh, soo socdaynu ugu tegi doonnaa insha allahu iyagu way ka hadhayaano waxay noqonaysaa malaa'igta diidi maayaan soo gelitaankay soo gelayaan eh, sawirkana waxaa loo jeedaa wax nool sawirkood laakiin waxyaalaha aan noolayn sida dhirta iyo buuraha iyo waxa la midka ah ee nololi ayna ku sugnayn sawirka la sawirayaa ama sawirkooda la haysanayaa soo gelitaanka malaa'igtu soo gelayso diidi maayo xadiiska kuniyo lix boqoliyo afariyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqoliyo sagaaliyo toban wa ibni cumara radia allahu canhuma qaal wacada rasuuluullahi sala allahu alayh wasalam jibriilu an ya'tiyah wacada waxaa u ballanqaaday rasuuluullahi sala allahu alayh wasalam wacada waxaa u ballanqaaday rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam jibriilu jibriil baa u ballanqaaday an ya'tiyahu wuxuu ugu ballanqaaday inuu u yimaado ayuu ugu ballanqaaday faraasa calayhi waa ka dhacay yacnii wakhtigii ballanqaadku ahaa ayuu ka dib dhacay xata ishtadda calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ilaa arrinkaasi ku cuslaado ku adkaaday rasuulka sala allahu alayh wasalam talow sababta lagaga dib dhacay waa maxay yacni dibudhaca maxaa keenay fakharaja waa baxay rasuulku sala allahu aleyh wasalam oo debadda ayuu baxay oo guriga uga baxay fa laqiihu jibriilu jibriil baa la kulmay fa ilayhi waa u cawday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u cawday jibriil yani kaanahu inuu ku yidhi wakhtigii ballanqaadku ahaa waa ka dib dhacdaye maxaa sababay fa qaala wuxuu idhi innaa annagu laa nadkhulu ma gallo beytan fiihi kalbun guri uu ku sugan yahay ey uu ku sugan yahay ma gallo walaa suuratun sawir wax noolina guri uu ku sugan yahay ma gallo rawaahulbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey raasa macnaheedu waxa weeyaan abda'a waa markaa dib dhacay wa huwa erayga raasa lafdigaa weeyaane bithaa'i tha'dii buu ku sugan yahay almusallasati saddexda dhibcood lahayd ayuu ku sugan yahay yacni xuruuf baa lagu dabdiyey xadiiskan kalena waa isla xadiiskanoo kaluu la macno yahay oo la mid yahay ou uu ka siira faahfaahsan yahay xaddiiska kuniyo lix boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo labaatan wa can caa'ishata radia allaahu canha caaisha waxay sheegtay qaalat inay tidhi waacada rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama jibriilu calayhi asalaam rasuulka ilaahay waxaa la ballamay jibriilu jibriil baa la ballamay calayhi asalaam fii saacatin an ya'tiyahu inuu u yimaado saacad gudaheeda ayuu kula ballamay fa jaa'at tilka asaacatu saacaddii baa timi walam ya'tiyahu uma iman wuxuu kula ballamay fii saacati saacad gudaheed buu kula ballamay an ya'tiyahu inuu u yimaado ayuu kula ballamay anta waxaa ka dambeeya waxa ka horreeya inay ku camal falaan way diidaan inkastoo la yidhaahdo yacni darafkiiyo jaarkiiyo majruurka yukhtafaru fiihima maa laa yuktafaru fii hayrihima fii saacatin an yaatiyahu inuu u yimaado ayuu kula ballamay fii saacatin saacad gudaheed u yimaado fa jaa'at waa timi tilka saacatu saacaddaasaa timi walam ya'tihi jibriilna uma iman iyada oo walxaal lam ya'tihi aanu jibriil nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu u iman ayaa saacaddii timi qaalat waxay tidhi caaisha wa kaana biyadihi casaa waxaa ku sugnayd gacanta nebiga sala allahu alayh wasalam ul baa ku sugnayd fataraxahaa ushii buu tuuray min yadihi gacantiisa ayuu ka tuuray wahuwa yaquul wuxuu tuuray walxaal huwa isagu nebigu calayhi asalaatu wassalaam yaquulu uu odhanaayo maa yukhlifu allahu wacdah ilaahay ma baajiyo ballanqaadkiisa walaa rusuluhu rasuulladiisuna ballanqaadkiisa ma baajiyaan marka dee malakul jibriil waa rasuul malaki ah weeye waa rasuul malaki ah uma iltafata dabeedna waa milicsaday fa idaa jirwu kalbin taxta sariirihi waaba iyadii oo ey dhal ahi sariirtiisa hoosteeda uu ku sugan yahay ey yar baa e, guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam soo galay e, dabeedna sariirta ayuu markaa hoos galay nebiguna kama warqabin calayhi asalaatu wasalaam faidaa jiruu kalbin waaba iyadii oo ay dhal ahi taxta sariirihi sariirta nebiga sala allahu alayh wasalam hoosteeda uu ku sugan yahay fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam mataa dakhala haada alkalb goormuu soo galay eygani goormuu soo galay fa qultu waxaan idhi haddaan caaisho ahay wallaahi allah baan ku dhaartay maa daraytu bihi ma garanaayo idan ogaaday ma aha eygan iyo gelitaankiisa ay bidukhuulih fa amara bihi nebigu waa amray calayhi salaatu wassalaam in la saaro ayuu amro fa ukhrija waa la bixiyo waa la saaray fa jaa'ahu jibriilu calayhi asalaam waxa uu yimi nebiga calayhi asalaatu wassalaam jibriilu jibriil baa u yimi calayhi assalaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ama ilaalinta ilaahay assalaam korkiisa ha ahaatee faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wacadtanii waad ii ballanqaaday haddaad jibriil tahay fajalastu lak waan kuu fadhiisto bimacnaa adigan ku sugayey walam ta'tinii imanaad iman waxaan kuu fadhiisto ku sugayey walxaal lam ta'tinii anad ii iman nusakha qaar lahu bay ku siyaadinayaan inkastoo nuskhooyin badan ayna ku darayn nuskhada sharaxna ayna ku darayn marka aan xataa lahu la odhan macnuhu inuu saasun u dhacaayo waa la yska garanayaa oo cidduu hadalka ku odhanayaa waa jibriil wacadtanii fajalastu laka walam ta'tinii faqaala wuxuu yidhi jibriil manacani alkalbu aladii kaana fii beytik waxaa ii diiday inaan soo galo alkalbu ayga ii diiday alladii kaasoo kaana fii beytika gurigaaga ku sugnaa eyga gurigaaga ku sugnaaba ii diiday inaan soo galo maanic waa kaas wa innaa annagu haddaannu malaa'igta nahay laa nadkhulu baytan fiihi kalbun walaa suura ma soo gallo guri uu ku sugan yahay ey ku sugan yahay walaa suuratun iyo sawir wax nooli guri uu ku sugan yahay ma soo gallo rawaahu muslimun muslim baa soo wariyey xadiiskan iyo xadiiska horeba waxay faa'iidaynayaan malaa'igtu inaynay gelin guriga eydu ku sugan tahay inay gelin waxaana daahir ay ku yihiin ey oo dhani guriga ku sugan yahay inaynay gelayn ama ha lagu dembaabo haysadka eygaa la haysanaya ama yaan lagu dembaabin inayna farqi kale lahaynna waa laga qaadanaya sababtu waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ooridiisii caaisha ee midna ma ogayn eygan inuu soo galay iyo inuu guriga ku sugan yahay toonna marka miday mukhaalafo ku dhaceen oo ku dembaabeen ma aha oo ay dembi ku dhaceen waayo dee kamay warqabin mar hadday caynkaa tahay dee macduuriin bay ahaayeen cudurdaar bay lahaayeen dembi kumay qabin oo miday ku dembaabeen ma aha haddana maca daalik gelitaankii uu soo galayey malaku jibriil waxay noqotay miduu markaa u diiday oo markaa malaggii u soo geli waayey inuu eyga aan la ogayni ku sugan yahay guriga ayuu u soo geli waayey saas aawadeed itlaaqaa saxan qowlka qawiysani wuxuu noqonayaa sida xadiiskan laga deliishanayo labadan xadiis in markaa eyga lagu dambaabo keliya inaanu ahayn ka gelitaanka malaa'igtu soo gelayso diidaya haddaba culimmadu waxay isweydiiyaan malaa'igta ay diidayaan ma malaa'igta kale siyaadada ee imanaysa miyaa malaa'ikatu raxma ama markaa malak waxyi wada ha ahaado ama malaa'ig kaloo raxmadeed ha ahaato ee malaa'igtii katabada ahayd diidi maysee iyagu way joogayaan acmaashiina way qorayaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama aan malaa'igtan iyagu katabada ah ee dadka acmaashooda qoraysaa iyagu ay joogayaan marka waxa weeye oo qofka ku lamaanaanayaan oo mar walba ay wax ka qorayaan iyagu cumuumkan waa ka baxayaan oo yacni ma maqnaanayaan haddii sawir meesha ku sugan yahay iyo haddii ay ku sugan yahay marlayba malaa'igtan iyagu waa joogaysaa qofka waa ku lammaan acmaashiisana waa qoraysaa maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid laakiin malaa'ig ziyaado ah oo malaa'ikaturaxma ah baa laga tilmaamayaa in la diidaayo inay soo gasho yacni taasaa laga tilmaamaya culamada qaarkood saasay yidhaahdeen sawir hadduu ku sugan yahay wax nool sawirkii hadduu ku sugan yahayna malaa'igtu soo geli mayso sawirkan laftiisa culammadu waxay isweydiiyaan ma sawirkii lagu dambaabaa mise waxa weeye waa sawir oo dhan taa lafteeda waa isweydiiyeen culammadu bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen daahirka xadiisku wuxuu u egyahay cumuum inuu caam yahay oo sii daysan yuhu u eg yahay laakiin waxay markaa culammada qaarkood yidhaaheen waxay aqbali kartaa nooca xaaraanta in lagu khaas yeelo ayaa markaa suuroobi karta waliba culammada qaarkood waxay qabaan ka waxaweeye sawirka la dulleeye ee la ihaaneeye layskaga tumanayo oo kale iyo kaasoo kale in laga soo reebaayo marka maadaama kaasoo kale ilaa raqman fii thawbin culammada qaar ay ku xambaareen istinaaga waxa markaa ay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa soo gelitaanka malaa'igta taasi inaynay diideyn hadduu sawirku markaa yahay yacni nooca la ihaaneeyey ee la dulleeyey ama noocii la idmay marka uu yahay saasoo kale bacdu ahlicilmi yidhaahdeen inkastoo culammada qaarkood ay camiimayaan ilaa raqman fii sawbin yacni markaa sawirkii xaaraantaha ah aynay ku xambaarin xadiiska baabka ugu dambeeya kun lix boqol iyo lix iyo sagaashan xadiiska raqamkiisu yahay dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo labaatan wa can abi tayaax tayaax baa qoran kollay nusakha dhammaantoodna saasay qorayeen baa la yidhi laakiin abilhayaaj baa saxan oo usuusha ku sugan waxay qaarkood qorayaan jamiicu nusakh ilmakhduuda kollay ay heleen inuu markaas sidaa qorayeen waxaa laga yahay bacdu nusakh oo khilaafayn jiraan laakiin siduu ku saxan yahay waa abilhayaaj alasadi wa can abi lhayaaj xayaana bni xusayn qaala qaala lii caliyu bnu abi aalibin radia allahu canhu al abcahuka cala ma bacasanii calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam abilhayaaj alasadi oo xayaan ibnu xusayn la odhan jiray waxa uu yidhi qaala lii caliyu bnu abi aalibin waxa igu yidhi caliyu bnu abi aalib baa wuxuu igu yidhi radia allaahu canh ala abcasuka maku diraa calaa maa bacasanii calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sidii rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam igu diray ma kugu dira anlaa tadaca ay hiya siduu rasuulku igu diray calayhi salaatu wasalaam anlaa tadaca waa inaanad ka tegin suuratan ilaa damastaha weji kale waa suuragalo inaad ka beddesho maa bacasanii calayhi rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam oo macnuhu u dhacaayo alaa abcasuka cala calaa anlaa tadaca calaa anlaa tadaca suuratan ilaa damastaha ma kugu diro sida rasuulku igu diray ka beddelo anlaa tadaca inaanad ka tegin ma kugu dira ama huwa siduu rasuulku igu diray anlaa tadaca wa inaanad ka tegin kaannahu inuu yidhi marka muxuu ahaa siduu kugu diray maxay ahayd markaasuu yidhi waxay ahayd anlaa tadaca inaanad ka tegin suuratan suurad aanad ka tegin ilaa damastaha inaad baabi'isa mooyaane wala qabran xabaalna inaan dhaafin oo ka tegin xabaashaasoo mushrifan taagan oo arlada ka taagan ilaa sawaytahu inaad arlada la siinta mooyaane marka allaa tadaca waxay noqonaysaa inay ku fiican tahay beddelka ay calaa anlaa tadaca wejiga kalena waa soo gal rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cali bna abi taalib inuu u diray laba shay xabaal kastoo taagan inuu arlada la simo baa loo diray oo xabaalahan la taagay arlada lala simo qabriga marka qofka lagu aaso laba siyood baa la sameeyaa in arlada lala simo aan waxba laga taagin iyo qadar taaka la eg in sare loo taago labadu waa soo arooreen mid waa taswiyada arlada lala simaayo midna waa tasniim baa la yidhaahdaayo waa la yara taagayaa yacni waxa weeye sidii kurus taagan oo kalea loo yeelayaa laakiin taako laga badin maayo qadarkaa taako laga badin maayo intaa ciidda in lagu yaro dhooriyo haddii la doono dhagxan la dul saaro ciidda u qabata laakiin taako aynay ka badan arlada waxay ka sarrayso wixii taako ka dheeraada xabaashu inay arlada ka taagnaataa xaaraan weeye ma bannaanaa laakiin qadarkaa taakadu waa bannaan tahay in arlada sare looga qaado laga taago laga dhooriyo dhoorkaa taagan loo yeelo waa bannaantay waxay culammadu isweydiiyaan labada tee fadli badan ma ataswiya bilardi arradal in lala simo mise in laga taago oo markaa tasniimka la sameeyo oo taaka laga sarraysiiyo xabaashii arlada laga sarraysiiyo ayuhuma afdal inay labaduba bannaan yihiin waa laysla ogolyahay axaadiista qaar taswiyaday sheegayaan sida xadiiskan oo kale axaadiista qaarkoodna tasniimkay ku soo arooreen calaa kulli xaal culammada qaarba mid bay sheegaan laakiin si xabaashii loo garto oo looga baydho oo loogu duceeyo waxaa fiican in arrada laga yaro taago qadarkaa taakada la eg si aan marka waxa weeye loogu tuman si marka la arko yacni loogu duceeyo yacni markaa taas culammada qaarkood faa'iidooyinkaa ku jira daraaddeed bay waxay yidhaahdeen saasaa fiican laakiin haddii laga baqaayo in lagu fitnoobo oo cid weeye xoogaa la ictiqaadsanaa uu yahay si aan xabaashiisiba loo garan oo dadka looga yacni qariyo si ayna u dul yuurursan oo uga barakaysan oo u caabudin waxaa markaa fiicnaanaysaa simista arlada lala simayo xabaalaha la dhisayo ma bannaana xabaashii in la dhiso oo la talbiiso ama sibir lagu waxee'iyo ama kaabad laga dul dhiso ama dhisma laga dul dhiso kullu dalika ma bannaana xaaraan weeye waana maal daa'ica geesna bidcu ka yahay gees kale waxa weeye markiisa marka waa laynoo diido waa laynaga reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nahiyey wakadaa xabaalaha wax lagu dul qorayaa lafteeda xadiis baa diiday oo nahiyaya marka waxa weeye dhisidda la dhisaayo xabaashii waa midaan markaysa markaa yacni inoo bannaanayn weeye wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa shay labaad inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cali la diray oo sawir ku arkee wax nool sawirkood aba inuu baabi'iyo marka taasna waxaa laga qaadanayaa sawirrada in marka waxa weeye la baabi'iyaa laga qaadanaya laba shay baa sawirka ku tacalluqa midna waa sawiraadda la sawirayo midna waa haysashada la haysanayo labada mid walba waa la diiday in marka hore wax la sawiro wax nool la sawiro waa laynoo diiday waa qodob mar labaadka wax nool sawirka in la haystana waa laynoo diiday marka labada noocba waxa weeye waa jiraan xadiiskani marka wuxuu tilmaamayaa haysadkii sawirka la haysanayay marka sawiradii waa in la itlaafiya la baabi'iyaa an laa tadaca suuratan ila tamastaha waa yahay sawirradu hadda way iska farabadteenoo dee aad iyo aad bay u badan yihiinoo wax walba waa lagu sawiray laakiin qadarkii la awoodi karo waa in markaa la baabi'iyaa ilaa raashimadii ilaa daasadihii ilaa waxa weeye wax walba waxaad moodaa sawir wax nool in lagu soo sameeyey marka qadar almustataac intii la kari karo sawirrada in markaa la suuliyoo la baabi'in weye waxyaalaha oo sawirradooda aan la baabi'in karayna waa jiraan oo ashyaada qaarkood kolley waa laga soo reebayaa oo lacagihii baa sawirre lagu sameeyey lacagtii lama jeexjeexayo waa la haysanaya ciddii ku samaysaa dembigeeda qabtaa innaga waxba inagama saara lacagtana waa lagu intifaacaya waa maaloo maalka in la dayico ma aha waxaa kaloo jira waxyaalo ay daruuradu keensanayso in markaa wax la sawiro oo sida marka waxyaalaha dhugmantiska yacni baasaboordayaasha dhalashooyinka liisannada haddii lagu xiday oo markiisa markaa waxaan yacani lagu xidho iyo ashyaada la midka ah kuwaasoo kale yacnii xaaladda keensanaysa daraaddeed culammadu waxay yidhahdeen waa laga reebayaa oo waxay noqonaysaa xaaja maasa yacni baahi lagama maarmaana meesha taallo aad loogu baahan yahayoo dee qofkii markaysagaa masaalixdiisii iyo danihiisiibaa ku xidhmaya yacni sawirkan yacni wuu ku xidhmayaan ma safri karo marka xaj ma qaban karo haddii aanu markaysa markaa isi sawirin baasboorde qaadan beled kale uma safri karo hadday marka waxaan yani cilaaj tahay iyo hadday keyrkiya tahay wuxuu u baxayaba ya qofka caddayntii dhalashadiisa inuu marka waxaan waddanka u dhashay qudheeda waxaa markaa ku xidhan tahay sawir ayay markaa ku xidhan tahay calaa kulli xaal ashyaada noocaasee lagama maarmaanka ay tahay waxay noqonaysaa ashyaa laga soo reebaya ayay noqonaysaa hadday tahay sawiraadda laysu sawirayo oo nooca laysu sawiraayo iyo hadday tahay haysadka sawirka yacni lagu dhejiyey la haysanayo yacni mid walba waxay noqonaysaa mid qofku macduur yahay oo markaysa marka waxaan yani loo saamaxayo oo marka xaaladda noocaasa daruura ay keensatay addaruuratu tubiixu almaxduuraat baabka saddex boqol iyo lix baabu taxriimi ittikhaadi alkalbi ila lisaydin aw maashiyatin aw zarcin eyga haysashadiisu inay xaaraan tahay buu u baab yahay eygii la yeesho bimacnaa layska haysto ila lisaydin in ugaadhsi daraaddeed loo haysanayo mooyaane aw maashiyatin aw lixifdi maashiyatin ama xoolo ilaalinteed in loo haysanayo mooyaane xoolo nool inuu ilaalinayo aw zarcin ama sarac ilaalintii in loo haysta mooye si kale in loo haystaa eyga xaaraan inay tahay buu u baab saddex arrimun baa laga soo reebayaayo eyga in loo haysto in lagu ugaadhsanayo uu yahay ey mucallam ah kelbun mucallam ey la tababaray oo lagu ugaadhsanayo iyo ey xoolaha raaca oo xoolaha ilaalinaya iyo ey saraca ilaalinaya oo beertii ilaalinaya intii kale waxay ku baaqi tahay xurmada iyo xaaraannimaday ku baaqi tahay xadiiska kun iyo lix boqol iyo toddobiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo labiyo labaatan can ibni cumara radia allahu canhuma qaal samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul ibnu cumar wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaa man iqtanaa kalban kii yeesha bimacnaa haysta kalban ay ilaa kalba saydin ay ugaadheed mooyaane ay lagu ugaadhsanayo mooyaane aw maashiyatin ama ay xoolo ilaalinaya mooyaane fa innahu yanqusu waxaa ka nuqsaamaya min ajrihi ajarkiisa kulla yowmin maalin kasta qiiraataan laba markaa waxa weeye tuur oo waaweyn oo ajara baa ka nuqsaamaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd qiraatun qiraad baa ka nuqsaamaya riwaayada kalena muslim baa soo wariyey marka waxaa laynoo sheegayaa eydi inaan la haysanin eyda in la haystaana ay xaaraan tahay kuwa laga soo reebay marka laga saaro inta kale eyda in la haystaa waa xaaraanoo ma bannaana waayo waa najaaso weeye marlabaadkana malaa'igtii waa diidayaan najaasana waa ku sugan tahay shayaadiintina waxa weeye najaasadaas iyo waxaweye meesha yacni waxyaalaha meesha najaasada iyo waxaasay ka agdhow yihiin markaa dee suxbo shayaatiintii uu la saaxiib yahay oo najaasadooda ay ku jecel yihiin taasina waa jirtaa taasina waa jirtaa markaa sidaas aawoodee waa in laga fogaadaa oo aan la haysanin laakiin hadduu yahay ey yacni wax ilaalinaya oo xoolihii buu raacayaa ilaalinayaa bahlii waa ka celinayaa iyagii inay baxsadaan waa ilaalinayaa waa isku soo celinayaa neefka baxsanayuu soo celinayaa yacnii xoolihii buu la joogaa ama waa ay marka waa kalbun mucallam waa ay la tababaray oo lagu ugaadhsado kaasna haysashadiisu waa bannaan tahay ka xoolaha ilaalinayana waa bannaan tahay xadiiskan labadaa keliyu sheegay laakiin xadiis kalea jira oo sheegaaya ka markaa dhulka ama beerta ilaalinayana in laga soo reebayo waana inoo imanaya waa inoo soo socdaa marka wixii kale waxay noqonayaan xaaraannimada inay ku baaqi yihiin xaaraannimada inay ku baaqi yihiin bay noqonayaan saddexdaas ayaa laga soo reebay saddexda laftooda ma la iibsan karaa ilaa axaadiis diidaysaa jirta eyda in la iibiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam in reebay can saman ilkelbi wa mahri ilbaqiyi wa xulwaan ilkaahin yacnii eyga lacagtiisa inuu markaa reebay marka iibka eyga la iibinayo ama la iibsanayo xadiis baa diidaaya jumhuurka culammadu waxay qabaan inaan marnaba iibkiisu bannaanayn haddii manfaco bannaan leeyahay haddaanu lahayn midnaba iibkiisu ma bannaanay yidhahdeen waana sida yacni markaa culammadu u badan yihiin waa siday culammadu u badan yihiin oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabiladu ay qabaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen maya wixii manfaco bannaan le waa la iibsan karaa ee kaan manfacadiisu bannaanayn intifaaciisu kaanu bannaanayn kaasaa la diidayaa lagu xambaarayaa in la iibiyaa inaynay bannaanayn waxaa jirta axaadiista qaarkood riwaayaad ku soo aroora oo tilmaamaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay eyga lacagtiisa ilaa kalba saydin riwaayo ka reebaysa laakiin sixadeedaa laysu khilaafsan yahay iyadana taa istinaaga tilmaamaysa hadduu asix lahaa waaba ku caddayba culamada qaar waxay kala saarayaan kalba saydin iyo kuwa kale oo ashyaadii manfacadoodu bannaanayd dhammaan may wada bannayn iibkiise riwaayada ilaa kalba saydin iyagoo cuskanaya waxay yidhaahdeen eyga isaga markaa lagu ugaadhsanayee mucallamkee la tababaray isaga waa la iibsan karaa waana la iibin karaa kolay laakiin markaa shaaficiyo iyo xanaabilo marka ma kala saarayaan iyagu waxay leeyiin cala alitlaaq saasay leeyihin xanafiyadu waxay ka dhigayaan wax kasta oo manfacadiisu bannaan tahay ay kasta oo manfacadiisu bannaan tahay bay xanafiyadu ka dhigayaan inay bannaan tahay la iibsadaan sixada markaa riwaayadaasay ku xidhan tahay riwaayadana culamada qaarkood waa cilleeyeen kulley riwaayo kaleoo qudheedu markaa waxaa la midi waa jirtaa oo saasoo kale ku soo aroortay iyada lafteeda waa laga hadlaa marka haddii iclaal ay noqoto oo markaa shuduud iyo wax la mida ama nakaare lagu sheego dee isma quweynayaan waa yahay mas'alada ku saabsan alkilaab albuulisiya eyda yacni markaa boolis ahaan loo adeegsado ee mukhadaraadka ama lagu baaro ama qofka jariimada geystay lagu baaro bacdu ahlicilmi way banneeyeen waxay yidhaahdeen manfacadan ku sugan manfaco ka badan baaba ku sugan alcalaamatu bnu cuthaymiin waxau odhanayaa maadaama manfacada kuwan loo soo reebay ilaa kalba saydin aw maashiyatin manfacada loo soo reebay manfaco ka badan ba ay leeyihiin xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in cillada markaysa marka waxaan yacni aawadeed yacni marka lagu eh, lagu soo reebo oo waxaweye la yidhahdo waa bannaanta oo bimacnaa waxaa cumuumu alcilla cilladii baa markaa caami yeelaysa yacni ashyaada lasoo reebay waa ashyaa maxduuda saddex ey baa la soo reebay oo manaafic leh manfaco ka weyn wixii layna waxay noqonaysaa cala sabiil awlaa in laga soo reeba inay ka awlaysantahy markaa saas aawadeed yacni waa layska ilaalinayaa uun najaasadoodii ashyaadaasa layska ilaalinayaa laakiin waa intifaaccoodaasi waa bannaan yahay haddii marka ay wax ka tarayaan xaggii markaa amniga ama xaggii jariimada in lagu baadho ama marka mukhadaraadka iyo waxyaalaha la ah yacni tan noocaasa waxa weeye waa la adeegsan karaa waana loo haysan karaa waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen eyga isagu madow manaaficdan looma haysan karo waayo xaadiista waxaa ku soo aroortay inuu shaytaan yahay waatuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uhi alkalbu alaswadu shaytaan eyga madoobi waa shaytaan marka midabada kale waa inay noqdaan kuwa manaaficdan loo adeegsanayaa laakiin aanu noqon mid madow aanu noqon kii madoobaa waa ka reebeen maadaama isagu marka ka duwan yahay xukum ahaanna laga duway ee shaytaanna nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam isaga waa inaan marka manaaficdan loo adeegsanayn midabada kale waa inuu noqdaa ayga loo adeegsanayaa wallaahu aclam xadiiska wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam man amsaka kalban fainahu yanqusu kula yowmin min camalihi qiraad man amsaka ku kastoo haysta qabsada kalban ay qabsada fa innahu yanqusu waxaa ka nuqsaamaya kulla yowmin maalin kasta min camalihi camalkiisa xasanaadka qiraatun qiraad baa ka nuqsaamaya yacnii qayb weyn oo markaa ajarkiisa ka mida ah ayaa ka nuqsaamaya oo tuur oo kale ah ilaa kalba xarsin aw maashiyatin inuu ay beereed yahay mooyaane bimacnaa beer ilaalinaya aw maashiyatin ama xoolo ilaalinaya inuu yahay mooyaane muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan labuu sheegayaa laakiin labadii hore aynu haysanay ayuu mid wuxuu ku bedelayaa kalba xarsin buu ku bedelayaa kalba sayde laakiin riwaayada kale ayaa kulminaysa saddexdaba wa fii riwaayatin limuslim riwaaye waxaa ku sugnayd limuslimin muslim u sugnaatay man iqtanaa kalban ku kastoo haysta kalban ey haysta eygaasoo laysa bikalbi saydin ey ugaadhsi aan ahayn oo lagu ugaadhsado walaa maashiyatin ey xoolo nool ilaalinayana aan ahayn walaa ardin ey dhul ilaalinayana aan ahayn dhulka waxaa loo jeedaa beertii baa loo jeedaa iyo waxa la midka fa innahu yanqusu min ajrihi qiraadaani kula yowm waxaa ka nuqsaamaya xagga ajarkiisa laba qiraad baa ka nuqsaamaya maalin kasta laba qiraad baa ka nuqsaamaya maalin kasta marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal saddexdaa in loo haystaa inay bannaan tahay eydii in loo haystaa inay bannaantaa laga qaadanayaan laakiin wax kale in loo haystaa inay bannaanayn ajarka ka nuqsaamayaana waa fara badanayaa ajar badan baa ka nuqsaamaya labada riwaaya soo arooree midna qiiraadka sheegaysa midna qiiraadaanka sheegaysa labaduba waa saxiix bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen laba xaaladood kala duwan oo waxay yidhaahdeen calaa xasabi darar bay ku xidhan tahay oo marka la haysto sida waxa weeye loogu dhibaatoonaayo ama marka waxawe dadkii yacni waxa weyaan wakhtiyada qaarkood uu dhibaataynayo ama uu nijaasaynayo wakhtiyada qaarkoodna aanu dhibaatadiisu aynay sii badanayn oo dhibaato ziyaado aanu la imanayn bay markaa midba xaalad ku xambaareen markay dhibaatadiisu zaa'idka sii tahay waxay yidhahan waa kiiraadaan baa ku nuqsaamaya markay dhibaato ziyaado aanu la imaninna xaaladda noocaasana waxay noqonaysaa qiraad bay noqonaysa waxay ku kala xambaareen laba xaaladood bay ku kala xambaareen waxayna ku xidhan tahay bixasabi aladraar dhibaha ka dhalanaya ayay ku xidhan tahay miyay fara badan yihiin mise ma fara badna marka marba waa si mar qiiraadaan ka nuqsaamayo iyo mar qiiraad ka nuqsaamayo taasna waxaa laga qaadanayaa ala kulli xaal eyda in laga fogaado najaasada ay nijaasta yihiin daraaddeed in laga fogaado layska ilaaliyo oo layska jiro ayaa laga qaadanaya cidda haysatana waxaa laga yaaba dee inuu nijaaseeyo ama qofka markaa iyo maryihiisa ha taabto carabkiisa ha taabsiiyo qoyaankiisa ha taabsiiyo ama weelka qaarkoodba markiisa marka ha taabto ama meelahan markiisa marka xon uu marayo ee waxaweeye markaa ilimada iyo waxa la midkoo kale inuu marka waxaweyaan yani nijaaseeye ha noqoto marka qofkii dee waxaweye cibaadaadkiisibay dhibaysaa qofka cibaadadiisiibaa buuxyeelaya ou dhibaataynaya marka waa in laga fogaadaa eyda in la wataana waa caadada gaalada weeye oo tashabuhii kufaartuna waa ku jiraa in ey la kaxaysto ey la wato oo qofku markaysa markaa had ya jeer ey la saaxiib yahay waa min caadaati alkufaar marka waa in layska ilaaliyaa baabka saddex boqoliyo toddoba baabu karaahiyati tacliiqi aljarasi fi albaciiri waghayrihi min addawaab dawankii in lagu xidhaa inay karaahiye tahay filbaciiri tuluddii lagu xidho wakayrihi iyo waxa kale xoolaha in lagu xidho oo min addawaabi daabadaha ka mida yacnii xoolihii kale koor in loo xidho ama dawan loo xidho jaras koortuna waa la mide wa karaahiyati istisxaabi alkalbi waljarasi fi safar iyo eyga in lala saaxiibo oo ey la wato inay karaahiye tahay iyo waljarasi dawan in la wato wax markaa dananayo oo dhalowdhalow leh fii safari safarka gudihiis labada mid walba inay karaahiya tahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laa tasxabu almalaa'ikatu rufqatan fiiha kalbun aw jaras malaa'igtu lama saaxiibto rufqatan yacni jamac rafiiqa oo fiiha kalbun ay ku sugan yahay dhexdooda aw jarasun ama dawan ku sugan yahay wax dhalow dhalow leh dawan ama markaysaa koor iyo wax la mida rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu muslim waxa uu ka soo wariyey abu hurayra ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal nebigu inuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam aljarasu mazaamiiru shaytaan dawanku yacni mazaamiiru shaytaan waa kamannadii shaytaanka mismaar waxa weeye masaamiir baa lagu jamciya marka waxa weeye waa kamankii shaytaanka yacni daramalkii shaytaanka weeye rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey nusakha qaarkood wuxuu ku dhacay isagoo marka abu daawuud loo nisbaynaayo calaa kulli xaal xadiisku muslim waa ku sugan yahay laakiin ah, dabcadaha qaarkood kolley waxaa laga yaabaa eh, inuu markaa asalka sheikha markii hore inuu sida kale uga dhacay rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin calaa sharti muslim waana sida nuskhada markaysaa sharaxuna ay qorayso laakiin xadiisku inuu muslim ku sugan yahy waa jirtaa labadan xadiis waxay tilmaamayaan dawanka ama waxyaalahan dhalowdhalowle inaan la isticmaalin oo laga fogaado shaytaanna in loo nisbeeyey waxaa soo gelaya dawankan markaa waxawe la garaaco wakhtiyada qaarkood ama yacni xafiisyada ha noqoto in laga garaaco dawan ama ha noqoto marka waxa weeye meelaha madaariska iyo dugsiyada in dabanna la garaaco yacni kuwaasoo kale inay fiicnayn baa laga qaadanayaa maadaama shaytaan loo nisbeeyey aljalasu mazaamiiru shaytaan ogeysiiska wax kale ha lagu bedesho yaan isaga la isticmaalin ma la yska daayo ka warran marka xoolihii koorta loo xidheeyey koorta loo xidheeyey xoolaha koorta loo xidheeya laftooda waa in laga daayaa oo aan la isticmaalin maadaama shaytaan loo nisbeeyey oo laynaga reebay oo malaa'igtu inay la saaxiibeen laynoo sheegay waa in markaa la yska daayaa walow haba la yidhaha lmanaafic bay leedahaye hadduu qofku ilaahay dartii uga tago yacni waxa weeyaan barakada itibaaca ayaa dee laga yaaba xoolaha in loogu ilaaliyo marka waxa weeye waa in layska yska daayaa aan la isticmaalin weeye cidda safarka ahee eyga wadatana malaa'igtu lama saaxiibto marka waxa weeye taasna waxaa laynoo tilmaamayaa sida eyda looga fogaanayo ayaa laga qaadanayaa taasaa laga qaadanayaa suyuudi wuxuu odhanayaa markuu ka hadlayo xadiiskan aljarasu mazaamiiru shaytaan markuu sheegaayo wuxuu odhanayaa suyuuti waxau yidhi aljarasu aljuljulu aladii yucallaqu cala addawaabbi waa koorta xoolaha la sudho yacni kaasaa waxaa la yidhaahdaa jaras baa la yidhahdaa yacni meeshii kale loo adeegsadana waa saasoo kale waayahay qaala bnu raslaan hada alxadiisu yadulu cala ana sababa alkaraahati kownuhu mizmaar ashaytaani wacala cala hada faman samicahu calayhi wadcu usbicayhi fii udunayhi lian laa yasmaca ibnu raslaan waxa uu yidhi xadiiskani wuxuu ku tusinayaa sababta loo karaahiyeystay inay tahay inuu dawankii shayaanka inuu yahay ama kamankii shayaanka inuu yahay sidaas aawadee cidda maqashaa waa inay dhegaha faraha gashataa si aan u maqal waqad saraxa asxaabuna biana man kana bijiwaarihi aalatun muxaramatun cajaza can isaalatiha inama yaxrumu calayhi istimaacuha laa samaacuha min gayri qasdin fakada huna laakiin calaa kulli xaal waxa weeyaan waa yani ictiraaday sheikhu oo shaarixa ibnu callaan waxau odhanayaa asxaabtayada yani shaaficiyo waxa ay markaa sheegeen cidda agtiisa ay ku sugantahay aalaad muxarama sida kamanna iyo wax la mida oo awoodi kari waayey inuu suuliyo yacnii inuu markaa aalaadka in la isticmaalo inuu joojiyo kari kari waayey waxaa markaa xaaraan ka dhegaysiga uu dheg raariciyo ayaa xaaraan ka ahee maqalka aanu dhegaysanayne dhegihiisa ku soo dhacayaane isagoo aanu u dhega raaricinayni ma saara culammadu waxay yidhaahdaan ahlucilmi kaleba waa sheegeen shaykhulislaam ibnu taymiya laftiisu waa sheegay farqi wuxuu u dhexeeyaa bayna alistimaaci waasamaac dhegaysiga la dhegaysanayo shaygii la dheganuugsanayo iyo iyadaan la dhegaysanaynin inuu dhegtun iskaga soo dhacayo oo qofkii doonayo wax kale inuu isku mashquuliyo marka waxa weeye midna waxay noqonaysaa midaan markaa bannaanayn oo waa istimaaca samaaca aan ikhtiyaariga ahayne qofku aanu doonaynin inuu dhegaysto u dheg raariciyo ee dhegihiisuna iskaga soo dhacayso isagoo markaa isagu qalbigiisi ka xidhaya isaga ma saara ilaaba ilaa inuu dhegaha faraha geliyaa oo samaacaas iyo istimaacaasa kala duwane istimaacaa loo diidayaa laakiin samaacu dhib ma leh haddii aanu isagu u dhigraaricinayn aanu sii doonayn mar haddii waxa weeye la reebay manfacadaas waxba laga soo qaadi maayo maxay noqonaysaa waxa weeye in laga tago waxaana laynoogu sababeeyey inuu markaa dee mazaamiiru shaytaan inuu yahay marka waxaa yacni dee shaydaankii maadaama loo tiiriyey oo dawan shaydaan uu yahay waa inaan markaa la isticmaalin manfacay ku bannaanaanaysaa sax noqon maysa marka saddex boqoliyo siddeed baabka ah baabu karaahati rukuubi aljallaala wa hiya albaciiru aw innaaqatu alatii ta'kulu alcadira jallaalada in la fuulaa inay karaahiyo tahay buu u baab yahay wa hiya markaa jallaaladu albaciiru waa tuludda hadda waxaa looga jeedaa yacni awrkaa looga jeedaa albaciir haddii la itlaaqo luqada carbeed asaalatan waxaa loo isticmaali jiray tulud uun lab iyo dhadig kay doonto ha noqoto ama awr ha noqoto ama hal ha noqoto laakiin curfigii dambaa waxaa loo isticmaalay albaciir in la yidhaahdo awrka in la yidhaahdo haddana waa siduu u isticmaalayay bidaliil muqaabala inuu annaaqa qaabilsiiyey baa u daliil ah inuu macnihii gaarka ahaa ee xaadiska ahaa u isticmaalayo laakiin macnaha asalkaa ah maxay ahayd luqada carbeed asaalatan waxay ku ahayd albaciir inay ahayd tulud neef geed ah ama awr ha noqdo ama hal ha noqdo wa hiya albaciiru waa awrka aw innaaqatu ama waa hasha allatii taasoo ta'kulu alcadira yacni cunaysa saxarada cunaysa yacni neefka saxarada cuna ayaa jallaalo la yidhaahdaa hadda markaa geelunba hadda sheegay oo xadiiskaa geela ku soo arooray laakiin xayawaanaadka kalena waa la mid hadduu marka waxa weyaan marka uu cunayo saxarada cunayo akramakum allah fain akalat calafan daahiran fataaba laxmuha zalat ilkaraaha fain akalat haddii ay cunto calafan calaf ay cunto yacni markaa caws iyo wax la mida oo daahiran wax la cuno ayaa calafu dawaab loo isticmaalaa calafan daahiran waxay xooluhu daaqaan oo daahiran daahira hadday cunto fataaba uu wanaagsanaado laxmuha hilibkeedu zaalat ilkaraaha karaahadu waa suulaysaa meesha waa ka baxaysaa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu reebay can iljallaalati yacni jallaalada ayuu reebay fil ibili geela marka waxayn yacni ku sugan ayuu markaa reebay yacni neef geela oo saxarada cunaysa waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam in lagu intifaaco wuxuu reebay an yurkaba calayha in la fuulo oo rakuub laga dhigto ayuu markaa reebay oo diidey rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiix ayuu soo wariyey culamo kalena waa saxiixiyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada saxiixisay ayuu markaa ka mid yahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa yacni xoolaha cunaya geela khaas ahaan la sheegay geela cunaya saxarada cunaya in la reebay in rakuub laga dhigto haddii la diiday rakuub in laga dhigtana intifaaca kalena waa la diidayaa oo in la qashana waxay noqonaysaa in la diidayo iyadaaba uga sii awlaysan marka waxaweye reebista la reebaayoo la diidaa waayo saxaradii jirkii waa beddelaysaa neefka hilibkiisii waa beddelaysaa oo dee khubsigiibaa wuxuu gelayaa yacni jidhkiisii ayuu gelayaa marka hilibkiisi wuxuu noqonayaa mid khabiiso xun ayuu noqonayaa mid khabiiso xun ayuu noqonaya kumana gaar aha geela ee xukunku wuxuu noqonayaa cillada loo diidayaa maadaama ay tahay saxara cunka ay tahay waxay noqonaysaa wax kasta oo saxaradaa cuna in intifaacooda la diidayo ama ha noqdo geel ha noqdo ama lo' ha noqdo ama ari ha noqdo ama digaag ha noqdo waxaana loo jeedaa waxay haalibka u tahay u badan taha laga tilmaamaya xaalada naadira loogama jeeday yidhaahdeen culammadu waxaa laga tilmaamayaa ciday haalib u tahay ama ay ku badatay marar badan ayaa laga tilmaamaya culammada fuqahadu waxay yidhahdeen haddii la doonaayo neefka caynkaasoo kalea in la qasho waa in la xabisaa muddo calaf wanaagsan la siiyaa calafkaa wanaagsan marka muddo la siiyo oo muddaa lagu wado waxa weeye hilibkiisi waa isbedelayaa khubsigii waa ka baxayaa bacda dalik waa lagu intifaacaya intaa dabadeed waa lagu intifaacaya sheikhuna tarjamadaa buu ku ishaaray fain akalat calafan daahiran fataaba laxmuha zalat ilkaraaha ashyaada qaarkood waxay yidhaahdeen waa inuu wakhti dooray markaa sheegeen ashyaada qaarkood waxaan filayaa inay odhan jireen yacni afartan maalmood ama wax la mida waayahay oo rukuubka maxaa yani garanay qalashada la qasho dee hilibkii bay saamaynaysaa bal waxaad ka warrantaa rukuubka laga dhiganayo siduu u saamaynaya taa lafteedu waxa weeye dee dhidid iyo waxbuu keenayaa waa dhididayaa marka qofkii kollay waxbaa ka soo gaadhay waana fogayn laga fogaynaayo marka dee najaasaadkaasi waxaas laga fogaynaayo dadka qaarkood digaagga waa karahiyaystaan markaase waxay yidhahdaan kudaafadahay baadhaan caynkaasoo kale yidhahdaan cala kulli xaal yacni waxaa la diidayaa ma aha kudaafaduun in markaa ujeeddadu ma aha waa shaygan khaas ka ahi nijaasta ah oo saxaradaa loo jeedaa inay cunaan laakiin marka waxyaalo aan sidaa ahayn oo aan markaa saxaradii ahayn ama aan najaaso ahayn iyada ma soo gelayaan marka waxa weeye haddii markaa aan lagu ogayn inay markaa digaaggii cunayaan saxaradii yacni markaa inay cunayaan haddaan lagu ogayn marre in la arko kudaafadayagoo baadhbaadhanaya jallaalo ku noqon maayaan baabka saddex boqol iyo sagaal baabunahyi can ilbusaaqi fi lmasjidi waalamri biisaalatihi minh baabunahyi wuxuu u baab yahay reebista la reebaayo canilbusaaqi candhuufada markaysa markaa la reebaayo lmasjidi masjidka gudihiisa in candhuufo lagu tufo waalamri biisaalatihi iyo amarka la amraayuu u baab yahay biisaalatihi suulinta la suulinayo oo laga markaa baabi'inayo ama laga waxaweeye markaa tuurayo candhuufadaas iyo waxa la halmaala minhu ay min almasjidi ida wujida fiihi haddii gudihiisa laga helo manaa xaakadii ashyaadaasaa soo gelaysa walamri bitansiihi almasjidi can alaqdaar iyo amarka la amraayuu u baab yahay bitansiihi almasjidi masjidka in laga nadiifiyo can ilaqdaari waxyaalaha markaa qurunnada ama wasakhaha ah in laga suuliyo oo laga markaa nadiifiyo in la amrayo masjidkii waxaa la rabaa inuu noqdo taahir noqdo waxay dadku ku karaahiyaystaan aanu ku sugnayn oo la taahiriyo la nadiifiyo la hagaajiyaa la rabaa xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo laba dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo labaatan can anasin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal albusaaqu fi lmasjidi khati'a candhuufada masjidka gudihiisa ku sugan waa dembi yacnii in candhuufo lagu tufo masjidka gudihiisa dembi weeyi wa kafaaratuha dafnuha waxaana u kafaara gud ah oo dembigaa qofka ka daadinaya dafnuha aasitaanka la aasaayo masjidku markuu ciid yahay ciidda lagu rogo haddaanu ciid ahayn waa ka duwan tahayoo sheikhaa inoo sheegi doona waa in marka si kale loo nadiifiyaa oo meesha waxaweeye markaa debadda looga saaraa haddayna ciid ahayn laakiin markay ciid tahay xaaladda noocaasa waa la aasayaa mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walmuraadu bidafniha aasitaankeeda waxaa looga jeedaana waxay tahay ida kaana almasjidu hadduu masjidku yahay turaaban camuud uu yahay aw ramlan ama quruurux uu yahay tamuux oo kale buurbuuran marka uu yahay quruurux oo kale yani ciid buurbuuran ama dhagxan yaryar oo kale aad u yaryar wa naxwahu iyo waxa la midka hadduu sidaas yahay oo masjidkii aanuu sibidh iyo waxba aanu lahayn gogol aanu lahayn yacnii xaaladda caynkaasa ciidda ayaa markaa lagu rogayaa xagga hoosaa la marinaya qaala abulmuxaasin alruuyaaniyu fii kitaabihi albaxr abulmuxaasin alruuyaani waa caalim min culamaai ashaaficiya waxa uu dhintay shan boqol iyo laba ghazaali bay isku wakhti ahaayeen kitaab buu leeyahay fiqi ah oo la yidhaahdo albaxru la yidhaahdo waa la taabaco waa taabacan yahay wuxuu ruuyaani yidhi wa qiila waxaa la yidhi almuraadu bidafniha waxaa looga jeeda aasitaankeeda ikhraajuha waa in laga bixiyo min almasjidi masjidka laga saaro ama ida kaana almasjidu hadduu masjidku yahay miyaa muballadan mid balaad la dhigay oo marmar oo kale la dhigay bimacnaa dhagxan ayaa saa lagu sameeyey hadda marmar bay noqonaysa balaadna hadda marmarka waa loo isticmaala aw mujasasan ama mid la talbiisay uu yahay fadallakaha uu ku masaxo yacni markaa calayhi bimadaasii kabtiisu ku masaxay aw bihayrihi ama shay kalu ku masaxay kamaa yafcaluhu kasiiru min aljuhaal siday samaynayaan in badan oo wax magaratada ka midii falaysa daalika bidafnin taasi aasitaan maaha masjidkii baa sibidhsan waa sibidh ama waa marmar markaasaa waxa weeye markaa dee cagtiisiibuu sidaa ugu baabi'iyey ama kabtiisiibuu sidaa ugu baabi'iyey xaalka caynkaasa ma noqonayso aasitaankii mid markaa la mida bal ziyaadatun fi alkhatii'a waa dembigiioo la sii kordhinaayo weeye kafaara inay ka noqoto iska daaye dembigii baa la sii siyaadiyey wa taksiirun lilqadar wasafdiyoo la farabadinayo weeyo intii ay gaadhay in ka badan la gaadhsiinayo filmasjidi masjidka gudihiisa wa calaa man facala dalik an yamsaxahu bacda dalika bihawbihi aw biyadihi aw hayrihi aw yaqsilah wa calaa man facala daalika ciddii sidaas samaysay oo kabtiisa markaa ama cagtiisa ku masaxday oo ku yacni baabi'isay yacni markaa addinkiibay sidaas marka waxaweyan ugu masaxday markaasaa waxa weeye xaakadii marka waxa meeshii ay sidaa ugu baaba'do ugu qallashay waxaa saaran an yamsaxahu inuu masaxo bacda dalika intaa dabadeed bisawbihi maradiisa inuu ku masaxa saaran aw biyadihi ama gacantiisa ku masaxaa saaran aw hayrihi ama wax kale ku masaxa ayaa saaran aw yaksilahu ama inuu maydho ayaa saaran waa waxaas marka yani markaa uu ka suuliyaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa candhufta iyo wixii la halmaala hadday xaaka tahay iyo hadday wax kaloo la mida tahayba waa in masjidka gudihiisa aan lagu eh, tufin masjidka gudihiisa waa inaan lagu tufin in lagu tufaana waxay noqonaysaa dembi waxayna dembiga u noqonaysaa laba shay waa mida masjidkii waxaa la doonayaa nadaafad iyo tahaaro inay ku sugnaato ayaa la doonayaa uu nadiif noqdo tanna nadaafadii bay ka hor imanaysa maaha inay candhuufadan iyo xaakadan nijaas yihiin nijaas ma aha laakiin waa mustaqdar waa wax la qurunsanayo weeye inay najaaso ahaynna waxaa laga qaadanayaa waatay soo aroortay qofku maradiisoo kale inuu ku tufo oo dabeed maradii uu isku masaxo de hadday nijaase noqon lahaydna dee waxay noqon lahayd najaase inuu sitay noqon lahayd oo masaxadda uu isku masaxaa de may daahiriseen marka taasi waxay caddaynaysaa in marka ayna nijaase ahayn xaakada iyo duufka iyo candhuufta iyo ashyaadaasi inay nijaase ahayn layska maydhaayo in la maydhaa ay waajib tahay oo salaaddii wax yeelaysaa inaynay ahayn bay caddaynaysaa laakiin waa mustaqdar waa wax la karaahiyeysanayo oo markaysaa markaa dadka ay yacni karaahiyeysanayaan oo ay dhibsanayaan waa midda labaadee dadkiibaa marka waxa weeye markaa dhibsanayo oo iidaa baa ku jira dadkii la dhibayo waayo qofkii markaysaga inuu ku sujuudo meel yacni ama xaaka lagu tufay ama qof candhuuf ku tufay iyo wax la mida dee waa karaahiyeysanayan waana dhibsanayaan marka labada arrin baa saa ugu jira labada arrin ayaa saa ugu jira bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wa kafaaratuha dafnaha waxaa laga tilmaamayaa raadkii iyo dhibtii ay lahayd in la suulinayo laakiin dembiga inuu ku wada tegayo laga tilmaami maayee waa inuu ka toobad keenaa bacdu ahlicilmi baa yidhi culamada qaarkoodna sidaas may odhane waxay yidhaahdeen may waxa weeye yacni dembi waa tahay laakiin dembigii taasaa u kafaaro ah qofkii aan doonaynin inuu markaa aaso dembay ku noqonaysaa laakiin qofkii marka waxa weeye aasayey yacnii dembigii taasaa ka baabi'inayso oo daahirka xadiiska ayay markaasaa u qaateen calaa kulli xaal wakhtiga ay tani ka imanaysaa waxay ahayd waa markuu masjidku ciid ahaa waagii horena masaajiddu waxay ahaan jireen ciid bay ahaan jireen mid waxaweeye sibidh iyo gogol iyo la dhigay may ahayn masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wakhtigii nebiga sida masaajiddu ahaayeen ciid bay ahaayeen ciid ayay ahaayeen masaajidii maadaama la sibidhiyey oo sibir ama marmar laga dhigay la goglay aslanba waa inaan lagu tufin hadday dadka qaarkood ka dhacdana oo ay dadka qaar ku tufaanna waa in laga nadiifiyaa oo waxaweeye markaa wax laga mariyaa asarkeedii la tegsiiyaa amaba laga maydhaa yacni si uu markaa nadiif u noqdo weliba adf ilaa daalika dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen dee xaakadani ashyaadani yani jermiskii iyo waxyaalahaasoo kale iyo fayrasyadii waa soo raacayaan taasina waxa uu yeelanayaa dhib xagga caafimaadka lafteeda waa leeyahay bay yidhahdeen xaggii caafimaadka xanuunnada qaarkood waxyaalahay ku tallaabaan bay ka mid tahay yacni marka xaakooyinkaas iyo yacni candhuufaha iyo yacni xanuunnada qaarkood marka la baadhaayo dee yaro xaqsa la yidhaahdaa dabeedna markaasaa waxa weeye markaa laga baadhaa xanuunkaas hadduu qofka ku sugan yahay waxaa laga helayaa yani fayraskii waxaa laga helayaa ama jeermisyadii waxaa laga helayaa xaakada lafteeda laga helaya haddii laga waayo waxaa laodhanayaa waxba ma jiraan marka taasina waxay noqonaysaa yani dhib xagga caafimaadka lafteeda in markaisaga ay leedahay waayahay waxaa halkanoo kale iyaduna markaa la xidhiidaysa dhididkoo kale masjidka inaan markaa lagu daadin ikhtiyaaran qofkaan ugu daadin dadka qaar oo kale waxa weeye markuu dhiido isagoo dhiid badan le baa laga yaabaa intuu saa yidhaahdo inuu sidaa deedna tiftiftiftif sidaa ugu daato misliga gudihiisa inuu ku daadiya maaha yacnii ansabkuma aha waxaan ikhtiyaar ahaynoo dee markiisa markaa iyadoo yacni wejigiisa wax dhiida yaro leeyahay inuu sujuudo taasi waa ka duwan tahay laakiin daadintan lagu daadinayo yacni dhiid fara badanoo daadanaya qudheedu marka ansab maaha wakadalika dadka qaarkood markay seexanayaan masjidka garankiisa si uga ilaaliyo ama shaarkiisa uga ilaaliyo dhididka ayuu la baxaya isagoo feerqaawan buu roggii ku jiirsanaya deedna waa ku dhididaya hadhow buu gashanaya garankiisii oo dee uu dhididkii ka ilaashaday ya rooggiibuu markiisa markaa dhididkii kusii daayey garankiisina waa ka ilaashaday hadday noqoto inuu seexdo waa in wax iska xigsiiyaa marka waxaan yani markaa si aan dhididkiisu aanu meesha markaa dee ugu daadan dadkuna waa kala dhiidi badan yihin wixii ikhtiyaar aan ku dhicin iyadu markaa waxa weyaan yani dhib male laakiin ikhtiyaar intay ku dhacdo ma fiicna nadaafaddii masjidkayna ansab u ahayn xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ra'aa fii jidaari alqiblati mukhaatan aw buzaaqan aw nukhaama caaisha waxay sheegtay in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam ra'aa uu arkay fii jidaari qibla qiblada qiblada gidaarkeeda yacni xagga gidaarka xagga qiblada xiga ayuu wuxuu ku arkay mukhaatan siin buu ku arkay duuf duuf buu ku arkay aw busaaqan ama wuxuu ku arkay candhuuf buu ku arkay yacni qaaf iyo saad markay kulmaan luqada carbeed waxay yidhahaan siin iyo zaa'ina waa bannaanta marka busaaq iyo busaaq iyo buzaaq intuba isku macne aw buzaaqan ama candhuuf buu ku arkay aw nukhaamatan ama xaaku ku arkay nukhaama iyo nukhaaca ayaa jirtaan culamada qaarkood waxay yidhahan waa isku macne annukhaama iyo annukhaaca waznan wa macnan waa isku mid bay yidhahaan culamada qaarkood bacdu ahlicilmina way kala farqiyeenoo waxay dhahaan nukhaacaduna waa markay laabta ka soo go'do xaakadu mid walba dhuuntay ka soo baxaysaa laga soo goynaya laga soo xaaqsanaya marka culammada qaarkood waxay yidhahdeen hadday xagga laabta ka soo go'dana nukhaacaa la yidhahdaa bilcayni haddii markaa waxaweye xaggan sanka iyo madaxa ay ka timaadana nukhaamaa la yidhaahdaa bilmiimi ya culamada qaarna saasay u kala farqiyeen aw nukhaamatan ama xaaku arkay yacni markaa ku sugan gidaarka qiblada faxakkahu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka xoqay fa xakkahu waa ka xoqay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray faxakkahu xakkahu biyadih gacantiisuu ku xoqay ahlucilmiga qaarkood siday yidhaahdeen loogama jeedo iyadoo aanu waxba ku xoqaynin inuu gacantiisa toos ugu xoqay loogama jeedo ee waxaa loo jeedaa gacantiisu uu adeegsaday cid uma dirin ila marbay aqbari aqbali kartaa faxakahu wuxuu amray in markaa cidi ay ka xoqdo oo ficilkii uu cid amray laga soo qaado kaannahu inuu isagu sameeyey kaannahu inuu isagu sameeyey waxaana caddaynaya axaadiista qaarkood saa sheegaysa inuu shay kale ku xoqay sheegaysa sida xadiiska abi saciid iyo abi hurayra ay soo wariyeen ee saxiixa ku sugan ra'a nukhaamatan fii jidaari ilmasjidi fatanaawala xasaatan faxakkaha yani wuxuu sheegayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaka ku arkay gidaarka masjidka yani xaaka ku taallo bimacnaa ku qallashay markaasaa waxa weye dhagax yar buu soo qaaday dhagax yaraabuu ku xoqay yacni si asarkeedi iyo raadkeedu u baaba'o aan loo arkin waxaa kaloo la soo wariyey markaa faxakahu bicurjuun wuxuu ku xoqay yacni markaa xawr yar oo bimacnaa waxa weeye markaa timireed yani laan yar oo markiisa marka waxaan yani timireed buu ku xoqan waayahay tanna waxaa laga qaadanayaa gidaarka qiblada inaan candhuufada iyo xaakada iyo waxa la midka ah aan lagu tufin laga ilaaliyo wakada gidaarada masjidkao dhan waa in laga ilaaliyaa haddii gidaaradii loo diidayay meesha lagu sujuudaayo in loo diidayaana waxay noqonaysaa calaa sabiili awlaa laakiin gidaarkii waxa weeye aan markaa sujuuddu aynay gaadhaynna waa loo diidayaa gidaarka qibladuna waa ka sii xag jiraa dadka qaarkood waxay caadaysteen inay daaqadaha ka tufaan xaakada ama candhufta iyo wax la midka ay ka tufaan oo daaqadii weliba xagga qiblada ayuu ka tufayaa wakhtiyada qaarkood baa dee wuxuu isleeyahy waad ka lalinaysaa oo dibaddaad u tuuraysaa markaasay halkan suka ku dhacaysa ya markaa ta noocaas waa inaan la samayn khaasatan weliba markaa in xagga qiblada loo tufa candhuufta iyo xaakada iyo waxa la midka ah axaadiis diidaysaa jirta takriiman lilqibla sharfid qiblada la sharfaya daraaddeed wuu xadiis eh, nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam uu sheegayaa man tafala tujaaha alqiblati jaa'a yowma alqiyaamati wa tafluhu bayna caynayh kii xagga qiblada u tufa candhuufta iyo wixii la mida maalinta qiyaame wuxuu yimaadaa iyadoo candhuuftiisiiyo xaakadii uu u tufaayey xagga qiblada indhaha dhexdooda looga yeelay oo halkaa loo saaray xadiidka ibnu khusaymiya ibnu xibbaan baa soo wariyey wayna saxiixiyeen xadiis kale oo markaa la macno ah oo isaguna macnahaasoo kale sheegaya ayaa isaguna soo arooray oo waxa weeye isaguna dariiq kale ah shaahid ah oo saxaabi kale laga soo wariyey saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen marnaba inaan xagga qiblada loo tufin xaakada iyo candhuufta weeye sharfid qiblada la sharfaayo daraaddeed weliba shuraaxda qaarkood waxay yidhahdeen farqi ma kala lahaa in qibladii gidaar kaa xigo iyoynaanu kaaxigin xigin halka waxa weeye marka madaahibta qaarkood ay yidhaahdaan marka waxa weeye qiblada gabbood ama gidaar kaa xigo kaadidii inaad ula jeesataa dhibi kuma sugna waxay culammada qaarkood isla madhabkaasi ay yidhaahdeen maya farqi ma kala laha candhuufta iyo xaakadiiyo waxa la midka ah haddii masjid lagu jiro iyo haddaan lagu jirin haddaan salaad lagu jiro iyo haddaan lagu jirin haddii gidaar kaa xigo iyo haddaanu kaa xigin marnaba waa in xagga qiblada aanad u tufin taasi waxay caddaynaysaa dee waxa markaa ka weyn candhuufta iyo xaakada ka weynna calaa sabiili awlaa inay noqonayso inaan qiblada loola jeesan xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo sagaaliyo labaatan wa can anasi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal anas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi ina hadihi almasaajida laa tasluxu lishayin min hada albawli wala alqadar ina hadihi almasaajida masaajidani laa tasluxu lishayin min hada albowl uma suubanto wax kaadida ka mida walalqadari iyo wax wasakhda ka mida uma markaa munaasib aha uma suubanto innamaa hiya lidikri illaahi tacaala waxay markaa masaajidani u sugnaatay oo bimacnaa loo dhisay xuska allah lagu xusaayo xusidda allaah darteed ayay u sugnaatay tacaala allah isagaa korreeye wa qiraa'ati alqur'aan iyo akhrinta qur'aanka la akhrinaayo aw kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ama hadalku wuxuu ahaa siduu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka muuqata yidhahdeen culammadu inuu markaa xadiidkan sheikhu xifdigiisa ka qoray dabeed markaa uu siiyey alfaaddii talowma waxbaa macnuhu waa kiiye lafdiga talow miyaad wax ka yara jebisay lafdigii wax ka yara beddeshay dabeedna markaasu waxa weeye markaa uu yidhi aw kamaa qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa masaajidda in la sharfo oo yacni wixii marka wasakha laga ilaaliyo waxaa wasakhi nijaasa noqdaan ama wax kale oo dadku ay markaa karaahiyeysanayaan oo qurunsanayaan haba noqotee in laga ilaaliyo la nadiifiyo oo wixii markaa dhiba aan lagu samaynin wax wasakha laga ilaaliyo waxa markaa nijaasaa laga ilaaliyo yacni marka ayaa xadiiska laga qaadanaya hadday dhacdo marka wax najaaso inay ku dhacdana waa in laga nadiifiya laga daahiriyaa oo laga suuliyaa wixii dadku ay markaa dhibsanayaan laftooda ay karaahiyeysanayaan sida xaakooyinka iyo ashyaadaasoo kale yadana waa in laga nadiifiyaa laga hagaajiyaa marka horena waa inaan markaa eh, masjidka gudihiisa eh, lagu tufin ee laga ilaaliya waxay u sugnaatay masaajiddu xuska allah la xusaayo iyo qur-aanka la akhrinayo yacni cibaado ayaa loo dhisay inama buniyat almasaajidu lima buniyat yacni cibaada loo dhisay wixii loo dhisaa loo dhisay yacni cibaada loo dhisay baabka saddex boqol iyo toban baabu karaahiyati alkhusuumati fi lmasjid masjidka in lagu doodo karaahada la karaahiyaysanayuu u baab yahay wa rafci sawti fiih iyo codka in sare loo qaado masjidka gudihiisa karaahada la karaahiyaysanayuu u baab yahay wa nashdi iyo baadida in laga yaboohiyo masjidka gudihiisa karahada la karaahiyaysanayuu u baab walbayci washiraai iyo iibinta masjidka gudihiisa wax lagu iibiyo waashiraa'i iyo iibsadka masjidka gudihiisa wax lagu soo iibsado waalijaarati iyo kiraysadka masjidka gudihiisa wax lagu kiraysto wanaxwiha iyo ashyaada la midka oo min almucaamalaati mucaamalaadka ka mida yacnii umuuraha adduunyo waa inaan masjidka la soo gelin yacnii iibka iyo kiraysadka iyo ashyaada la midka ah waa in masjiga gudihiisa lagula iman masjiga gudihiisana waa inaan lagu qaylqaylin codka sare loo qaadin waa inuu masjigu noqdaa mid haadi a ah oo degan waa inuu noqdaa masjidka gudihiisana waa inaan markaa lagu doodin oo laysku asraarin masjidka waa in la ilaaliyaa dadki waxay dhibsanayaan laga ilaaliyaa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abu hureyra waxa uu sheegay inuu maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo man samica rajulan yanshudu daallatan fi lmasjidi falyaqul laa raddaha allahu calayk man samica ku kastoo maqla rajulan nin maqla ninkaasoo yanshudu daallatan yaboohinaya ama baafinaya daallatan baadi baafinaya wax ka lumay wax ka lumay baafinaya ama yaboohinaya filmasjidi masjidka gudihiis ka baafinaya ama ka yaboohinaya falyaqul ha yidhaahdo ka maqlayaa la raddaha allaahu calayk allah kuuma soo celiyo allah kuuma soo celiyo waa habaar waxaa lagu habaarayaa siduu doonayay sida kulli diga ah fa ina almasaajida lam tubna lihaada waayo masaajidda lam tubna lama dhisin lihaada arrinkaa looma dhisin in masjidka gudihiisa wax lagu yaboohiyo looma dhisin yaa yaa moobilkaygii arkayay waa inaan la odhan yaa saacaddaydii arkay waa inaan la odhan yaa awrkaygii arkay waa inaan la odhan waxba awrkaa wax arkay ma jiraan lacag baa iga luntay wax arkay ma jiraan masjidka gudihiisa waa inaan laga odhan hadduu qofku u baahdo inuu wax yaboohiyo masjidka dabadda hauga baxo bannaanka masjidka ha istaago dabeed bannaanka masjidka hadduu wax ka yaboohinayo ha ka yaboohiyo laakiin masjidka gudihiisa waa inu ka yaboohin suuqyada ha ka yaboohiyo meelaha kale ha ka yaboohiyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa masjidka gudihiisa in wax laga yaboohiyo inaynay ahayn oo yacni qofkii marka wax ka yaboohinayana in marka waxaweeye laga habaarayo la odhanayo ilaahay kuuma soo celiyo waxaa lagu habaarayaa wax qasadkiisii kulli dia ah baa lagu habaaray waa cuquubo isaga lagu ciqaabayo ayaa looga jeeda waa nooc tacsiir ah nooc tacsiir ah weeyaan laa raddaha allahu calayk haddii aan laga baqin fitno in sare loogu yidhaahda asalku yahay laakiin haddii dhib laga baqo hoos baa markaa loo odhanaya hoos baa saa loo odhanaya markaas waana in dadka loo caddeeya in sidaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam masaajiddan aan saa loo dhisin xukum ahaanna waa in la caddeeyaa oo saas loo caddeeya loo sheega dadka qaarkood baa mobilkooda cod dheer leeyahay mogti markaasaa waxa weeye codkii dadkiibuu markaa iscaaj gelinayaa yani ta noocaas oo kale markaa lama looma baahna waa in masjidka markuu soo gelayo ama codka uu ka xidhaa ama codka dee u hoosaysiiya haddaan wakhti salaadeed lagu jirin ya laakiin salaadda marka lagu jiro ama waa inuu xidhaa ama waa inuu codka ka xidhaa ama codka xidha hadduu ilaawo marka uu soo dhaco dee waa inuu markaysa markaa bakhtiya laakiin dadkiinu ku dhibo maaha ta kale hadday noqoto qofku markaysaa inuu cid la hadlo isagoo masjidka ku jiraa cod hooseeya waa inuu kula hadlaa waa inuu qaylin dadka qaarkood baa iyagoo masjidka ku jira waxawayan markaa cod dheer uu telefoonka ku hadlaya iska fadhiya odhan waa saaya saaya saas oo waxaway dee dadkao dhan soo wada eegayaan yacni taasi markaa waxawayan munaasib ma aha waa codkiioo sare loo qaadayo masjidka gudihiisa moobilkana qofku hadduu hoos u hadlo waa la maqlayaa hadduu xataa afkiisa ku dhoweeyo xanshaashaqo dadku way maqlayaan marka dadka inuu ku dhibo markiisa wax masaajidda gudahooda yacni niqaash cilmiga waa lagu samayn karaa masale cilmiya waa lagu niqaashi karaa laakiin biadab waa inay noqotaa iyo cod dheer aynay noqon iyo qaylin la ysku qaylinayo laakiin waxaa markaa laga niqaashayaa hadday tahay mas'ala diiniya waa dhici karta in masaaisha mubaaxasa lagu sameeyo ama niqaash lagu sameeyo ah, fi dakhili masjid lakin biadab waa in lagu sameeya cod dheer ayna noqon cilada waa laynoo sheegay cilladu waa maxay fa ina almasaajida lam tubna lihada cilladu waa cilla caama masaajidda taa looma dhisin waxaa laga qaadanaya wixii kastee masjidka aan loo dhisin aan loo isticmaalin masjidka cibaadada loo dhisay laakiin ashyaadan marka waxa weeye yani adduunyo in loo isticmaalo yani waxa ma aha xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa waa canhu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abu hurayra anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay uu yidhi ida raaytum man yabtaacu fi lmasjidi faquuluu idaa ra'aytum man yabtaacu fi lmasjidi faquuluu la arbaxa allahu tijaaratak ida ra'aytum haddaa aragtaan man yabiicu mid iibinaaya aw yabtaacu ama iibsanaya filmasjidi masjidka gudihiisa wax ku iibsanaya yabiicu isagaa iibinaya oo badeecaddii haya cid kalea ka iibsanaysa yabtaacuna isagaa iibsanayo waxaan soo qaadanaya waataa ku dheeflatay wadaadadu odhan jireen wey way ku calaamadsan jireen bimacnaa waxa dheeftan markuu isagu helaayo baa ta'da la geliyaa marka badeecadda markuu isagu iibsanayo waa yabtaacu markuu iibinayana waa yabiicu marka yabtaacu waxay la mid tahay yashtarii bay la mid tahay faquuluu waxaad tidhahdaan laa arbax allahu tijaaratak allah ma macaash siiyo mid macaasha kama yeelo midaad ka macaashta kama yeelo tijaarataka tijaaradaada ilahay macaash kaama siiyo faa'ida kaama siiyo waidaa ra'aytum haddaa aragtaan man yanshudu daallatan mid yaboohinaya ama baafinaya daallatan baadi faquuluu waxaad tidhahdaan laa raddaha allaahu calayk allah kuuma soo celiyo ku dhaha yacni allah yaanu kuu soo celin waa habaar rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana wa saxaxahu albaaniyu albaanina waa saxiixiyey albaani laftiisuna waa saxiixiyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa isla macnihii xadiiska hore ayuu tilmaamaya wuxuu inoo soo kordhiyey xukum ahaan iibkii wax lagu iibsanayay masjidka gudihiisa ama lagu iibinayey iyadana in la diidaayo isagana lagu habaarayo la arbax allaahu tijaaratak ilaahay macaash kaama siiyo tijaaradaada marka masjidka gudihiisa inaan waxba lagu iibin weeye halka waxaan tambiihinayaa dadka qaarkood waxay sameeyaan masjidka gudihiisa ayuu wuxuu doonayaa inuu ama sadaqad bixiyo ama wax la mida ama reerkii lacag u diro mobilkuu eegayaa wuxuu arkayaa iyadoo sarrifan inaynay ugu jirin dabeedna masjidka gudihiisa ayuu ku sarrifanayaa oo marka waxa weeye uu ku samaynayaa sarrifkii dabeedna markaa u diraya sarfiguna waa nooc iiba sidaas aawadee masjidka gudihiisa waa in lagala baxaa siinta uu wax siinaayo cid waa siin karaa masjidka gudihiisa yani waa nooc sadaqad ah hadduu markaa reerka u dirayo iyo hadduu markaa miskiin siinayo laakiin tan ku saabsan sarrifaadda uu lacagta sarrifanayo masjidka gudihiisa inuu ku sarifto maaha waayo waa nooc iiba weeye sarfigu waa nooc bayca ka mida markaa saas aawadeed taa waa inuu masjidka gudihiisa ku isticmaalin waa inuu dabadda u baxaa dabada markuu u baxo ku soo sarifto bacda daalik masjidka gudihiisa waa ku bixin karaa adhibi kuma sugnaa xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo labiyo soddon wa can buraydata radia allaahu canhu ana rajula nashada daallatan fi lmasjid muslim waxa uu ka soo wariyey burayda ana rajula inin nashada inuu baafiyey ama waxaweye yaboohiyey filmasjidi masjidka gudihiisuu wax ka yaboohiyey faqaala wuxuu yidhi man dacaa ila aljamali alaxmar yacnii kii markaa iigu yeedha awrkii casaa bimacnaa awrkaa cas markaa arkay ama helay oo iigu yeedha garansiin uu igaransiinayo daraaddeed kuma yacni markaa iigu yeedhayo bimacnaa igaransiinayo awrkii casaa bimacnaa awrkaa yaa helay oo itusaya awrkaasoo kale ka dhiganta maantuna waa istifhaamiya faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam laa wajadta ha helin ha helin waa habaar innamaa buniyat ilmasaajidu lima buniyat lah masaajidda waxaa loo dhisay uun wixii loo dhisaa loo dhisay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa xoolaha in laga yaboohiyo masjidka gudihiisa inaynay ahayn ciddii xoole ka yaboohinaysana in marka laga habaaraayo oo hahelin la odhanaayo marka laa raddaha allaahu calayki iyo waxaway laa wajadta waa isla macni weeye kuu yidhaahdaaba waa kii kale kii lagu yidhaahdaaba sababtana waa loo caddeeyey sidaa loo yidhi oo innamaa buniyat ilmasaajidu lima buniyat lah xadiiskan markuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa wajadta muu su'aalin hore ma u maqashay masaladiiyo wax la mida ma odhan marka waxaa laga qaadanayaa in calal itlaaq lagu odhan karo yacni qofkii markaysaga ka yaboohinaya in lagu odhan karo oo aynaan odhanaynin haddaynaan ogayn markaa inuu hore u maqlay yaynaan ku odhanin marka uu ogaado dabadeed hadduu sameeyo keliya aan ku idhaahno taasna waxaa laga qaadanayaa inay itlaaq tahay oo laga qaadanaya waayo istibsaal lama gelin lama kala su'aalin lama kala weydiin xukunkan hore ma u maqashay mise umaad maqlin lama kala saarin halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqi